bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii qawaacid اlcilal waqara'n الtarjiix waxaa noo soo dembeeyey siday muhim u tahay kalaamu اlأma أئmaة اlcilal almutaqadimiin aad in loo milicsado aadna loo fiiriyo wixii ayaga ay cileeyaanna la qaato sida tasxiixoodaba loo qaadanayo oo markaa yacnii eh, hadalkii ibnu xajar ayaa noo soo dembeeyey famataa maa waja wajadnaa xadiidan qad xakama imaamu min ala'imati almarjuuci ilayhim bitacliilihi falwla itibaacuhu fii dalika in lagu raaco kamaa natabicuhu fi tasxiixi اlxadiidi idaa saxaxahu arrintaana waa marka ounan jirin mukhaalif wahada xaysu laa yuujadu mukhaalifu minhm lidalika almucallili ayb meeshaana marka mutaqadimiinta mansiladooda iyo waxa ay ku taagan yihiin iyo siday cilmigan ugu hormareen iyo nadarkooda haaqibkaa ayay ku tusaysaa wuxuu yidhi wasababu fii dalika arrinkaa yani sababka arrinkaa ku saabsanna ana allaha caza wajalla alle bilatiifi cinaayatihi aqaama licilmi اlxadiidi rijaala nuqaada tafaraquu cinaayada yani bilatiifi cinaayatihi ilaahay cinaayada uu yani daryeelka uu daryeelayo dadka yani daqiiqnimadeeda ama naxariista ku jirto ayaa ilaahay cilmigan wuxuu usoo istaajiyey dad rijaal nuqaadan oo wax naqdiyo tafaraqu oo u gooni noqday naqdiga iyo cilmigan fa afnow acmaarahum fii taxsiilihi cumrigooda waxay ku dhammeeyeen inay xasilsadaan waalbaxhi can ghawaamidihi wa cilalihi cumrigooda waxay ku dhammeeyeen inay baaritaan dhexdiisa ay baaraan can ghawaamidihi yacni cilmiga xadiidka yacni ghawaamidda waxyaabaha hoosta ku jiro ku qarsoon wa cilalihi cilalkiisa wa rijaalihi raggiisa oo wax werinayo wa macrifati maraatibihim maraatibtooda in la barto fi lquwati xagga quwada iyo walliini iyo xagga dacfiga ayb fataqliiduhum iyaga marka in la raaco waalmashyu waraa'ahum gadaashooda in la socdo wa imcaanu nnadari aragga in lagu daa'imiyo fii tawaaliifihim kutubta ay alifeen aad loo feerfeeriyo wa kahratu mujaalasati xufaadi lwaqti waqtiga yacni xufaadiisa la fadhigooda yacni la badiyo maca alfahmina lala qabo wa jawdati tasawuri iyo tasawur fiican wa mudaawamati alishtigaali iyo cilmiga in aada loogu shuqloomo la daa'imo wa mulaasamatu altaqwa waltawaaduci alla ka cabsiya tawaaduc in la laasimo yuujibu laka wuxuu kuu keenayaa oo kuu waajibinayaa arrinkaa in shaa allahu arrintaa marka waxay adiga kuu keenaysaa macrifatu sunani annabawiya sunanka sunnooyinka nebiga sal ll l slam inaad garato walaa quwata ilaa billaah marka fatxulmuqiidka sakhaawi ayuu warkan ka keenay warkanna de warkii hore unbuu la socdaa ee ahaa in a'imada cilalka aada looga warqabo yacni hadday xadiid kulligood wada cileeyeen maalan cid xadiidkaas yacni iyaga khilaaftana aan la ogeyn qof muta-akhira inuu wax xasaniyo ama uu saxiix yeelo wax aad u fog inay noqonaysaa qaala ibnu taymiya ibnu taymiya wuxuu yihi isaguna waqad yatruku waxaa la arkaa inuu ka tago ayilbukhaariya aw musliman bukhaari ama muslim min xadiidi الhiqati qofka hiqada xadiidkiisa maa calima wuxuu ogaaday annahu akhda'a fiihi inuu ku gafay nin asalkiisu ou hiqo yahay ayaa waxaa laga tegaa xadiidkiisa bukhaari iyo muslim aa ka tegayaan laakiin xadiidka ay ka tegayaan waa xadiid ay ogaadeen inuu ku gafay liannahu qad yukhdi'u ahiqa waqad yakdibu saduuqu qofka runta badan mararka qaar inuu hal mar inuu beeni wax ka timaado waa dhici kartaa kamaa ana alkaduuba qad yasduq marka eh, bukhaari iyo muslim marka waxaa laga yaabaa bu inay ka tagaan qofkii hiqada ahaa xadiidkiisa wixii ay ogaadeen inuu ku gafay fayadunnu wuxuu u malaynayaa man laa khibrata lahu qof aan khibrad lahayn ana kula maa rawaahu wax allaale wixii uu wariyo dalika shaksu qofkaasi yaxtaju bihi asxaabu saxiix qofba hadday hiqaba lagu tilmaamo wax allaale wixii uu wariyo in la aqbalaayo ayuu u malaynayaa dadka aan markaa khibrada badan aan lahayn oo ninkaani saaxibu saxiix ayay xujaysanayaan mar walba walaysa alamru kadalika arrintuna sidaas ma aha fa ina macrifata cilali اlxadiidi cilalulxadiidka oo la aqoonsado cilmun shariifun weeyaan yacrifuhu a'imatu lfanni fanniga a'imadiisa ay yaqaanaan buu leeyahay yani macnaha waxay tahay waxaa laga yaabaa nin hiqa ah cinda albukhaari in xadiidkiisa laga tago uu bukhaari ka tago muxuu uga tegaa kownuhu inuu daciif yahay miya maya kownuhu akhda'a fi xadiidka uu kaga tegayo intiqaa' buu sameynaa wixii uu arka marka inay daciif inay khada uu ku jiro ama waham ma soo saarayo saxiixii ma ku soo saarayo dadkii marka waxay u malaynayaan qaarkood qofka qofka haddii hiqal mar haddii hiqal la yiraahdo oo daabid caadila lagu sheega xadiid kasto in laga warinayo oo laga aqbalaayo mana ahan sidaas waxaa dhici karta axaadiidta qaar inaan laga qaadaninba gaf ou ku gafay la ogaaday marka maan macnuu ninka hiqada haddii xadiidkiisa mar walba la qaadanayo cilalba meesha maba imaan lahayno leanna ciladu waa maxayna waa xadiid sanadkiisa marka la fiiriyo daahiruhu sixa waa nin hiqaa warinayo nin kaleo uu la kulmay buu ka warinayo cillada waa ku qarsoon tahay maadaama marka cilal wax la yidhaha ay jiraan oo xadiidku mucal uu noqon karo qofka hiqada xadiidkiisa cillo waa la soo gudboonaa kartaa wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi fainahum ayda iyagu yudacifuuna waxay daciifinayaan min xadiidi hiqati qofka hiqada xadiidkiisa aلsaduuqi saduuqa addaabiti ee wax daabitka ah ashyaaa bay daciifinayaan ashyaa tabayana lahum u caddaatay ayaga annahu halatun anahu galita fiiha inuu ku gafay biumuurin arrimo ugu gafay ama biumuurin ay ugu caddaanayaan yastadiluuna bihaa ay u deliishanayaan wayusamuuna hada kan waxay ku magacaabayaan cilma alcilal marka waxay daciifinayaan yudacifuuna min xadiidi الhiqati waxaa la daciifinaya waa xadiidka ee ninka hiqadaa ma aha oo ninkii hiqada ah baa daciif ama dhahayaan xadiidkiisa wa huwa ashrafu culuumihim culuumtooda midka ugu sharafka badan weeyaan cilmulcilalka bxayثu maal yakuunu lxadiidu xadiidku uu ahaanayo qad rawaahu hiqat daabitun hiqa daabita uu inuu wariyey waqalita fiihi uuna gafay waqalatuhu qaladkiisana qad curifa la aqoonsaday arrin weyn waay arrintaas marka waayo ninka daciifkaa wixiisa waaba loo jeedaa bannaankay yaallaan ninkii hiqada ahaa maanta haddii khaladkiisa lasoo saari karo arrin muhimo aada cilmi muhim u ah wa qaala ibnu lqayim alimaam ibnu lqayim waxa uu yihi can maطrin اlwaraaq maطr alwaraaq wuxuu ka yidhi yani imaam muslim baa dadka qaar waxay yidhaahdeen maطr alwaraaq oo dacfi ku jira u ka warinaa muxuu uga warinaa fii saxiixii buu uga warinaa maxaa dhacay wuxuu yihi walaa cayba calaa muslimin ceeb muslim korkiisa ma aha fii ikhraaji xadiidihi inuu soo saaray xadiidka maطr liannahu maxaa yeelay yantaqii waa dooranaa min axaadiia axaadiis ayuu dooranaya min axaadiidi hada darbi noocan axaadiistiisa ayuu dooranaa maa yaclamu wuxuu og yahay annahu xafidahu inuu xifdiyey oo aan qalad ku jirin kamaa yaطraxu siduu u tuuraayo min axaadiidi hiqati iqada axaadiistooda maa yaclamu wuxuu ogaado annahu qalita fiihi inuu ku gafay laba m dhinac waay marka laba jaanib mararka qaar nin dacfi ku jiraa xadiidkiisa aada ku arkee saxiixa bukhaari iyo muslim aad ku dhex arkeen oo mathalan bukhaari oo kale waxaa ka mida waxaa ku jira fuleyx bnu sulaymaan miman ixtaja bihi lbukhaariy waxaa ka mida fuleyx bnu sulaymaan waxaa ka mida ismaaciil bnu abi uways waxaa ka mida khaalid bnu makhlad alqatawaaniy abulhaytham raggaasoo dhan marka waxaa weeyaan dad dacfi xun lagu sheegay haddana maca dalika haddaa tiraa iyagoo dacfi ku jira maxaa bukhaari uu uga warina jawaabti waa tana bukhaari wuxuu uga intiqaa waay wuxuu sameeyey waa axaadiid mucayan ah ee uu ogaaday inuusan ku gafsanayn waay intiqaa'a ah la yidhaha shaqadaas marka intiqaa yantaqi wabilcagsi maxaa noqonaya axaadiid hiqaad dad hiqaada ay warinayaan inuu ka tago limaada inay gafeen ogaal ay og yihiin darteed ayb walidaalika eh, hidaayatu saariga ama huda saariga muqadamada oo fatxulbaariga juz yacni fasal dhan ayaa ka mid ah ruwaadda la duray oo bukhaari ku soo aroortay buu uga hadlaa hamsadou ku bilaabaa ilaa iyo y ilaa kunyada iyo way badan yihiin fasalkaas marka qofka inta xadiidu ka soo saaray hadday mutaabacaad tahay hadday hadday asl <clears throat> yacni ixtijaaj inuu xujaysto hadday tahay waa u cudur daarayaa wuxuu kuu sheegaa marka asbaabtii keentay waxyaabahaas marka haddaan cilalka la aqoonin qofku waa ku wareerayaa waxyaabahaas taqriibkau fiirinaa wuxuu arkayaa qofkii oo laleeyahay waa daciif haddana bukhaari buu ku arkayaa say isu qabanaya buu isleeyahay yani waxyaabahan lababa waa dhici kartaa cinda albukhaari ninkan inuunanba daciif ka ahayn waa suuragal ama waxaa dhici karta inuu daciif u arko laakiin intiqaa inuu xadiidkiisa ku sameeyey ayb kamaa yaطraxu min axaadiidi الhiqa ma yaclamu anahu galita fiihi fahalita fii hada almaqaami maqaamkan waxaa ku gafay man istadraka calayhi qofkii ku istidraakay ikhraaja jamiici xadiidi hiqati yani ninkii yidhi yani hiqada xadiidkiisa o dhan maxaad usoo saari weysay oo bukhaari uu usoo saari waayo maadaama uu soo saari waaye waa lagu istidraaka waa dariiqada uu marka ku jiro xaakim xaakim annaysaabuuri soo ma lahan kitaab la yidhaha almustadraku cala saxiixayn soo ma laha mustadraga maadadiisu maxay tahay axaadiid bukhaari iyo muslim u laasimi lahayd oo aynan warinin kaannahu marka wuxuu leeyahay axaadiidtani shuruuddooday waafaqsan tahee haddana mana aynan soo saarin saasuu rabaa inuu dhaho waxyaabaha marka uu ku istidraakayo qaarkood waxaa arkaysaa mararka qaar isaga wuxuu fiirinaa fulaan yacni sanadka uu wax ku warinayou fiirinaa sanadkan rijaashiisao dhan waa rijaashii bukhaari iyo muslim maxay usoo saari waayeen lacalla waxaa dhici karta marka inay cillo uga tageen waa dhacda mararka qaarna waxaa dhici karta fulaankan hebel markuu ka warinayo inay dacfi ku og yihiin saxiixa marka la joogana fulaan oo hebelkan ka warinayo maba soo saarinba ayaga haddii marka la istidraako oo la yidhaha labadan nin saxiixa waa ku wada jiraane maxaa loo xadiidkiisa loo keeni waaye istidraak oo laysa fii maxallihi booskiisa ma joogan waayo fulaan oo fulaankan mucayankaa ka warinayo maba maba jiraba saxiixa kumaba jiro ayb wuxuu leeyahay marka waman dacafa jamiica xadiidi sayi اlxifdi sayi-ulxifdiga xadiidkiisa kulligiis qofkii daciifiyo isagana waa gafay macnaa waa ku gafay meeshaa faluulaa tan hore dariiqat اlxaakim waamhaalihi xaakim iyo ragga lamidkaa dariiqooda faluulaa tee waay haa in la istidraako xadiidkii hiqada maxaad uga tagtay in la yidhaha waaba waaba hiqe taa marka yani waa dariiqada xaakim qaladkaa mararka qaar xaakim baa ku dhaco wathaaniyatu midda labaadna dariiqatu abi moxamed ibni xasmin wa ashkaalihi ibnu xasmi ashkaalishiisa oo mararka qaar wuxuu arkayaa nin dacfi lagu sheegay oo xadiidkiisi muslim ku jiro ama bukhaari uu ku jiro waxaa laga yaabaa inuu yidhaha waa daciifba xadiidkan maxaa yani waaba daciif xadiidkiisa oo dhan daciif haysla noqdo ayuu leeyahay sidaasna maaha ninkii daciifka mararka qaar xadiidkiisu saxiixuu noqon karaa intiqaa'i marka lagu sameeyo wa dariiqatu muslimin muslim dariiqadiisana hiya dariiqatu a'imati hada sha'ni weeyaan wallahu lmustacaan markaa muslim iyo isago ka hadlayo difaacayo muslim laftiisana ragga u werinaayo mararka qaar dad waxaa jiro uun xadiidkooda matnigoodaba uunan soo saarin oo gadaal sanadyada ugu dambeeya iyo kale waa ka taag daran yihiin kuwa hore inuunanba xujaysanayninaba dhici karto tou sanadkii soo arooriyo bis naxwahu ama inuu iska dhaafaba bis xadiidka uunan sheegin marka dadka uu gadaal ka sheego waa darajadoodu waa ka hooseysaa dadka ugu horeeyo baabka awalkiisa uu ku bilaabayo wataquumu qawaacidu lmuxadisiina waxay ku istaagaysaa muxadisiinta qawaacidkooda fi tacliili iyo watarjiixi cillaintay tarjiixa ku saabsan calaa qaacidatin caamatin muhimatin qaacida caamo muhim ah tajmacu culuuma alxadiidi kullahaa culuum alxadiid oo dhan kulminayso wahiya qaacidadu waxay tahay icmaalu lqaraa'ini liljamci aw itarjiixi qaraa in la camal siiyo jamcinta loo camal siiyo iyo ka iyo tarjiixa haddaad wax jamcinaysana qaraa-in inaad daba socoto haddaad wax kala rajixaysidna qaraa-in inaad camal siiso wa hadihi alqaacidatu qaacidadani qad nasa calaa faxwaahaa sida yani yani aadka uga wax uga muuqdo waxaa caddeeyey jamacat min culamaءi اlxadiidi wاlmusطalax qaala bnu صalaax can اlcilali wuxuu ka yidhi wayustacaanu waxaa loo kaalmaystaa calaa idraakihaa cilada in la haleelo haleelitaankeeda bitafarudi raawi raawiga la gooni noqoshadiisa wa bimukhaalafati hayrihi lahu iyo inuu hayrkiis khilaafay heyrkii inuu raawiga khilaafayo maca qaraa-ina lala qabo qaraa-in qaraa-inta oo tandamu dunmayso ilaa dalika kaagaa u dunmayso xaggiisa tunabihu taas oo baraarujinayso alcaarifa qofka wax garanaya bi hada shani shanigan qofka yaqaano wax tusayso oo baraarujinayso wa binaxwihi ayaa qaala alciraaqiyu ciraaqina uu yidhi fadahara min kalaamihima waxaa meesha hadalkooda ka muuqday ana alcilata cilada tudraku waa la gaaraa bihalaaثati umuurin baa lagu gaaraa hiya atafarudu ko tafarud tafarud iyo mukhaalafo ee qaraa-in aلtafarudu wahuwa amru gaalibiyun tafarudku waa arrin iska haalibi ah fakam min xadiidin badanaa xadiid mucallin la cilaynayo rawaahu snaani laba ay warinayeen aw halaata ama saddex ay warinayeen yani tafarud markaan leenahay waa iska arrin haalibi iska ahoo mararka qaar laba ama saddex iyadooy warinayaanna waa la cilaynaa waa la cilayaa waqad laa yakunu fiihi mukhaalafatu tafarudkii mukhaalafo inaynan la jirinna waa dhici kartaa fa huwa isagu akhasu min almukhaalafati waa ka khaasan yahay min wejhin dhinac oo mararka qaar raawigaana xadiidka uu la tafaruday laleeyahay cidimaba khilaafinba maca dalika tafarudaa lagu cilaynaya tafarudku marka waa kasii khaasan yahay mukhaalafada almukhaalafatu mukhaalafa wa huwa akhasu min altafarudi min wajhin iyadana dhinac kale ayay tafarudka uga khaasan tahay faqad yatafaradu raawin waxaa la arkaa raawi inuu la gooni noqdo bixadiidin xadiid yucilluhu lxufaadu xufaada ay cilaynayaan walaa yukhaalifu fii isnaadihin axadun cid ku khilaafaysana aynan jirin fa baynahumaa cumuumun wakhusuusun wajhiyun ayaa ku jira marka cumuum iyo khusuus wajhi ah marka tafarud biduuni mukhaalafana waa imaan karaa mukhaalafo inay dhacdo waa la arkaa iyadoo wax tafarudana uunan jirin waana isgalayaan alqaraa-inu qaraa-inta waa midda saddexaad wa qaala alcalaa cinda kalaamihi can ilikhtilaafi markuu ka hadlayo ikhtilaaf ruwaa wuxuu yidhi fain istawaa maca istiwaa'i awsaafihim dadka iskhilaafayo yani hadduu sinaado khilaaf dadka iskhilaafsanna tilmaamahoodu iyadoo isla eg tahay wajaba tawaqufu meeshaa marka waxaa waajibaya in laga istaago xataa yatarajaxa ilaa uu raajix noqdo axadulqariinayni axadulfariiqayni labada fariiq ee iskhilaafsan midkood muxuu ku raajix noqonaa biqariinatin min alqaraa'ini qariina qaraa-inta ka mida qaraa-intu marka waa badan tahay kathray noqon kartaa xifdi badanay noqon kartaa waxay noqon kartaa raawigani inuu yacni sheekha laga warinayo inuu aad kahrat lmulaazama inuu aada u laazimo waxay noqon kartaa markau dhallin yaraay inuu wax ka qaatay midka kale khilaafka la imaanayana maruu duqoobay inuu wax ka qaatay oo taa lafteeda marka waa qariino wax lagu kala rajixi karo ninkii markuu dhallin yaraayo wax ka qaatay oo maskaxdiisii iyo quwadiisii iyo ay aada u joogtay la mid maaha toddobaatan jir markau noqdayba inuu wax ka qaatay ma la mid noqon karo ehelka iyo u dhowaanshaha qurbiga qariino waa waa badan tahay marka qaraa-intu ayb famata ctadadat ixda ariiqayni labada dariiq middood hadday garab hesho bishay-in shay ay ku xoogaysato shayga oo min wujuuhi tarjiixi wujuuhu tarjiixa kamid a ah, xukima bihaa waa loogu xukumaa wa wujuuhu tarjiixi wujuuhu tarjiixana kahiiratun waa badan tahay laa tanxasiru ma koobmayso walaa daabita lahaa daabitna male qaraa-intu daabit male waxaan ujeedaa murajaxaadku daabit ma laha marka binisbati ilaa jamiici alaxaadiidi axaadiidta kulligood marka la fiiriya hal daabit looma yeeli karo bal kullu xadiidin xadiid kasta yaquumu bihi tarjiixun khaas xadiid walbaa tarjiix gaar ah yaa uqumayo wainamaa yanhadu bidalika waxaa u istaago arrinkaa waxaa ku istaago almumaarisu lfaqinu ninka aad u dhexgalay xadiidka ku dhex jira dhugtana leh alladii akhara min aduruqi wariwaayaati ee badiyey duruqda iyo riwaayaadka daraasadooda iyo waxyaabaha aada u badiyey ciraaqi baa ka soo guuriyey warkan calaa-i alxaafid alcalaa khaliil bnu kiikaldi iyo layihaa colaa-i waa waa waa shaykhu shuyuukhi lxaafid waaye ibnu xajar qaala shaykhu shaykhu mashaayikhinaa ama shaykhu shuyuukhinaa iyo saas u dhahaa kutub badan uuna leeyahay oo xadiidka iyo ku saabsan iyo usuulka iyo yacni aada buu baaric u yahay kutub badan marka oo ama qawaacid fiqhiya sida majmuuculmudhabka iyo ayuu leeyahay dhinacan yacnii cilmigan xadiidkana jaamicu taxsiilka maraasiisha iyo ruwaadda maraasiil irsaalka khafiga qabta iyo ayuu aada uga hadlaa dilaaciisuna aada waasic u ahaa xadiidka dulyadayn uu kitaab ka qoray nadmu lfaraa'id lima tadamanahu xadiidu dulyadayn min alfawaa'idi la yiraahdo meeshaasaa cilmigiisa marka aada arkayna cilmi badanuu kusoo bandhigay cilal iyo yani cilmulxadiid iyo fiqhi iyo usuul iyo dhinacyo badan nin uu kala cilmigiisu aada mutafanin ayuu ahay waqaala bnu cabdilhaadi waxa uu yidhi inda dikri ziyaada cinda dikri ziyaadati thiqaat ziyaadatu hiqaadka markuu ka hadlayay ibn cabdilhaadigan marka eh, yuusuf ma aha yuusufka waa dambeeya ibnu mibrad ayaa yuusuf uu ku caan baxay eh, midkaani ibnu cabdilhaadigan waa maxamed ibnu cabdilhaadi waa ninkii marka ibnu taymiya la zamantamay oo tanqiixu taxqiiqa iska leh da-yarow ku dhintay soddon iyo waxoogaayuu ku dhintay waa ninka uu yidhi alxaafid اlmizi maa jaalastu ilayhi ama macahu lama fariisan ilaa wastafadtu minhu ilaa waa ka faa'iidaysan jiray soddon iyo dhowr u ahaa abulxajaaj sheekhiisuu ahaa haddana maca dalika abulxajaaj wuxuu leeyahy waa ninka keliya wuxuu ahaa marka uu wax ka celiyo arrintan sidan maama waa khata ama uu yidhaha markaa xadiid iyo wax laga hadlayo ee cilal qofka uu dhagaysto oo ay dhacdo inuu intuu qalinka qaato uu tiro in marka aada xaafid u ah buu ahaa cilalkana aada u yaqaanay kutub aada u tanqiixaas waa laga fahmaa cilmigiisa asaarimulmunkigana waa laga fahmaa asaarimulmunki fi radda cala subkiga isagana cilal iyo uga hadlaa lianna axaadiid laysku haysta iyo meeshaas oo uga hadlaa marka dad badan waxaa laga yaabaa qofka cilmigiisa inay xirmaan oo uga dhaco tacasub iyo liajli wax lagu soo barbaariyey waxaa laga yaabaa dad axaadiidta dhegaysto ama akhristo ama wax ka ku shuqul leh wax badan inay ayaga ka kororso lahaayeen cilmiga sheekhan oo kale laakiin mar allaale markuu arko sheekhan kii subki radiyey soomahan buu intuu yidhaahday iga dhaaf ama waa lagu tarbiyeynaa faraha ka qaadaa laleeyahay marka tacasubkaasi cilmi buu kaa hor istaaga adiga mar walba dhinac walba yan hadda dhinac keliya uma jeedin qofka hadduu yahay qof marka aad saaxibu fawaa'id uu yahay waa laga faa'iidaystaa waxa adiga aad ama sawaabka iyo ama khata-a aada u taqaano wax kale cilmi si kale wax kale wayna fafuhima mima qaala wixii uu yidhi waxaa laga fahmay alfarqu bayna alxukmi alcaam waalqaacidati alkuliya wa qaala bnu cabdilhaadi cinda dikri ziyaadati hiqaat sax wa tuqbalu waa la aqbalaa ziyaadatu hiqada fii mowdicin aakhara meel kale liqaraa'ina takhusuhaa ziyaadatu hiqada waxaa la arkaa in meel lagu aqbalo qaraa-in darteed meelna aan lagu aqbalin iyo meesha ku jirta watuqbalu fii mawdicin aakhara fii mawdicin aakharadaasaan waxaan ka fahmaynaa wuxuu ka soo hadlay ziyaadatu thiqa aan la qaadanaynin inay jirto waana la aqbalaa buu yidhi liqaraa'ina takhusuhaa qaraa-in iyada u gaar ah darteed oo khusayso waman xakama fii dalika qofkii kaagaas ku xukumo xukman caaman xugun guud qofkii saaro faqad halita waa gafi xukunka guud muxuu noqonaya inaad tira aziyaadatu min athiqati maqbuulatun meel walbana aada ku dabaqdo ayb bal kullu ziyaadatin ziyaado kasta lahaa xukmun ay leedahay mid walba gaara loo fiirina hal qaacido ma jirto fa fuhima mima qaala wuxuu uu yidhi waxaa laga horkaa marka ibnu xajar ayaa soo guuriyey fafuhima mima qaala wixii uu yidhi waxaa laga fahmay alfarqu bayna alxukmi alcaami waalqaacidati alkuliya farqiga u dhexeeya xugun caam iyo qaacido kulli ah marka wuxuu leeyahay man xakama fii dalika xukman caaman faqad halib xugun caam ou diidan xukunka caamka waa maxay inaad tiraa maqbuulatun munaafiyatun xukun caam ma la ogolo amaa laakiin qaacida kuliya ma jiri kartaa qaacidada kulligaa de mid walba haddii gaar loo fiiriyo oo qaraa-in iyo looga shaqaysiiyo waxaa kasoo bexbixi karaa ayb wa qaala ibnu xajar ibnu xajar waxa uu yidhi uma alwahamu galadka wahamku in uطulica calayhi haddii lagu ogaado bilqaraa'ini اdaallati calaa wahmi raawiihi haddii lagu ogaado qaraa-inta tusayso qofkan gef raawiga gefkiisa min wasli mursalin oo waa maxay qalad marka qaladka wahamka min wasli mursalin xadiid mursal oo la wasliyo ow munqaطicin ama xadiid munqaطic oo la wasliyo ow idkhaali xadiidin fii xadiidin xadiid xadiid la dhex geliyo ow naxwi dalika ama wixii kaa lamido min alashyaa-i alqaadixati wax dhaawacaya ah ayb wa taxsulu macrifatu dalika kaagaas garashadiisana way xasileen bikahrati tatabuci raacraac badnaantiisa wa jamci turuqi duruqdoo la ururiyo fa hada huwa almucallalu kaasaa mucallal la yidhaha wa qaala ayضa wuxuu yidhi mar kale waladii yajri calaa qawaacidi اlmuxadisiin kan ku soconaayo muxadisiinta qawaacidkooda anahum laa yaxkumuuna calayhi bixukmin mustaqilin ziyaadadu xugun mustaqila kuma xukumaan min alqabuuli iyo waraddi aqbalid ama radis ah bal yurajixuuna way rajaxaan bilqaraa'ini bay ku rajaxaan mar ziyaadadaa la rajaxa marna maxaa la rajaxaa ziyaado la-aanta wa qaala wuxuu yidhi hadalladaan oo dhan marka yacnii nusatu nadarka iyo nukadka iyo ku leeyahay wa qaala wuxuu yidhi fatabayana waxaa caddaaday ana tarjiixa albukhaariyi bukhaari rajixitaankiisa liwasli hada alxadiidi ou rajaxay waxaa fiicnaa leed xadiidka inuu dhigo kitaabkuu qoray liwasli hada alxadiidi buu leeyay xadiidkuu sheegaya kaa waay waxaa u muuqata marka xadiidu laa nikaaxa ilaa biwaliyi kaasuu ka hadlaya ibnu xajar xadiidka laa nikaaxa ilaa biweliyin mowsuulnimadiisa rajixidda uu bukhaari rajaxay calaa irsaalihi mursalnimada uu ka rajaxay lam yakun ma ahayn limujaradi ana alwaasila arrintaasu maahan qofka waasilkae xadiidka mawsuulka ka dhigay macahu ziyaadatun ziyaado laysat maca almursili midka mursilkaa uunan haysanin yani bimujarad inuu ziyaado ka kale uunan haysanin inuu haysto kuma rajixin bukhaari ziyaadada bimujarad ziyaadatu hiqa waaye ma uunan ku rajixin bal eh, wuxuu ku rajaxay bima yadharu waxa muuqu muuqanayo min qaraa tarjiixi ah qara qaraa-inta wax lagu rajaxo yani marka xadiidkaasna shucbe iyo sufyaanna mursalay ka dhigeen oo can abi isxaaq can abi burdata can inabiy sala ll ly slam laa nikaaxa ilaa biwaliyin israa-iilna iyo keyrkiis waxay yidhaahdeen israa-iil can abi isxaaq oo awowgiisa can abi burdata can abi muusa can innabiy sal l slam bukhaarina wuxuu rajaxay riwaayadaas dambe mawsuulada ah marka ha u qaadanin uu kuleeyahay bukhaari inuu mawsuulka u rajaxay ziyaado waayo dartiis leanna mursalka iyo miyo musn iyo mawsuulka labadooda yay ziyaado ku jirtaa mawsuulkay ku jirtaa arrintu maaha aziyaadatu min athiqati maqbuulatun kuma uunan rajixin darteed ee wuxuu ku rajaxay qariino ou ogaaday qariinaduna waa maxay israa'iil inuu aad u yaqaanay xadiida jaddihi awowgiisa xadiidkiisa ama qowlu bni daqiiqi lciid ibnu daqiiq ilciid qowlkiisa can qabuuli ziyaadati ziyaadada aqbalideeda ka yidhi dalika kaagaasi laysa qaanuunan muqaridan qaanuun iska dureerayo soconayo ma aha wa bimuraajacati axkaamihim اljus-iyati axkaamtooda jus-iga axkaamta jus waxaa laga wadaa xadiid walba goonidiisa in loo laabto iyo curafu waxaa la aqoonsanayaa markaa sawaabu maa naquulu waxaan dhahayna sawaabnimadiisa qaanuun mutarida ma jiro axkaamta jus ee culama culamaau اlxadiid siday ula dhaqmeen axaadiidta ay ziyaadada ku jirta markaan lagu laabtana waxaan sheegayna sawaabnimadooda waa fahmaa ayb falaa yufhamu minhu laga fahmi maayo khilaafu maa sabaqa wuxuu soo hormaray wax ka duwan warka ibnu daqiiq waxaan sheegnay wax ka duwan laga fahmi maayo liannahu nafa alxukma almutarida waayo wuxuu anfiyey xukunka mutaridka alcaam xukunka caamka wahuwa maa cabara canhu biqowlihi qaanuunan kou ka cabiray ownccaam uu diida raddi iyo qabuul midna la siin maayo mid qaraa-in unbaa mid walba lagu feerinaya wayuwadixuhu waxaa caddaynayo qowlu lbiqaaciy sidaas inay tahay biqaaci qowlkiisa ardayga ibnu xajar ciraaqiga iyo sharaxi waxa ku leeyahay annukatu lwafiya la yihaha kitaabkiisa biqaaci qowlkiisa caddaynayo an laa yaxkumuuna fiiha ku xukumi maayaan ziyaadada dhexdeeda bixukmin muarid xukun joogto ah wainamaa yudiiruuna dalika cala alqaraa'ini qaraa-intay yani markaa ku wareejinayaan ama yaduuruuna dalika cala alqaraa'in qaraa-intay ku wareegayaan qaraa-intuna marka marba marba xaalad bay waajibsanay ay keenaysaa marba xugun wa khulaasatu maa sabaqa naqluhu wixii naqligiisa uu soo hormaray khulaasadiisu wuxuu yahay yani ana alxukma fii cilali lxadiidi xadiidka cilal yani cilashiisa xukunka la xukumaayo dhexdiisa laysa qowlan waaxidan muqaridan hal qowl maaha oo muqarid iska ah fii kulli xadiidin oo xadiid walba ku dabaqmaaya maaha bal kullu xadiidin xadiid kastaa lahu xukmun khaasun bih xukun u gaar ah buu leeyahay yucrafu dalika waxaa lagu garanaa min min qawaacida caamatin qawaacid guud kuliyatin istiqraa'iyatin qawaacid caama oo kuliyo ah oo istiqraa' tatabuc lagu soo helaa xukun caama iyo qaacida caamana waa waa kala duwan yihiin uu kusoo yiri xukunka caamku waxay tahay inaad tiraa ziyaadadu waa maqbuula ziyaadadu waa marduuda waa xukun caama laakiin qaacido waa kala dhexbixi kartaa jus-iyaad intaad isu gegeyso bal kulu xadiidin lahu xukmun khaasun bihi yucrafu dalika min qawaacida caamatin kuliyatin istiqraa'iyatin majmuucatin laysu geeyey min kalaami alxufaad culimada xufaadee waaweyn hadalkooda laysaga soo ururiyey min khilaali axkaamihim axkaamtoodana ku saabsan yani axkaamtooda yacni kaa ah cala aljus-iyaati ay xukumaan marka waa inaad marka kutubu takhriij akhrisaa kutubtan oo mutuuntan aada akhrisato kutubtii aan sheegaynayo cilalka aada wax ka akhrisato mualafaadka cilalka meeshaas marka haddaad aada u badsato waxaad garan kartaa marka habkay u shaqaynayaan culamaa xadiid bit yacnii wuxuu yidhi marka min khilaali axkaamihim cala aljuziyaati bitalamusi alasbaabi asbaabti raadinteeda allatii asbaabta oo dacathum ugu yeertay ilaa tarjiixi riwaayatin riwaayo rajaxideeda calaa ukhraa kutu kale laga rajaxo maca salaamati almarjuuxi ibtidaa'an iyadoo awalba midda marjuuxada ahaydna awalba ay nabad gashay muxuu ka wadaa maca salaamati almarjuuxi ibtidaa'an middaan laga raajaxay hadday awalba daciif ahayd baabkan maba nagaba maba imaanaysa soo maha leanna adiga laba wax oo midna dacfigiisu cad yahay miyaad yani daciif wax laguma cileeyo isaga haddii marka waa in dacfi horta ay ka nabad gashay tanna markay ka nabad gashay tanna ka nabad gashay ayaad qaraa-in iyo wax fiirfiirin iyo aaadeysaa qaala alcalaa-iyu calaa-i waxau yihi altacliilu amrun khafiyun tacliil cilayntu waa arrin khafi ah laa yaquumu bihi ilaa nuqaadu a'imati alxadiid uma istaagaan ilaa a'imada xadiidka aada u naqdiso cilalkiisa isoo saari karta tan daciifka iyo ka kale yani naqdiga waxaan ka wadnaa marka meesha cilada ku jirtay soo saarayaan ee axaadiidta nebiga ay diidayaan ma kama wadno duuna alfuqahaa'i fuqahada maya aladiina fuqahada oo la ilaaca lahum iilaac aan u lahayn calaa duruqihi wa khafaayaahu xadiidka duruqdiisa iyo waxyaabaha ku dhex qarqarsoon iyagu marka cilmi kaley leeyihiin kaasaa marka loogu imaanaya loogu soo laabana laakiin eh, fuqahaa cilaynta ay cilaynayaan xadiid ama ay saxiix yeelayaan wax weyn haddaynan ahayn muxadisiin labada isku ahayn wa mimaa yajibu tanabuhu lahu huna waxyaabaha marka ay waajibka tahay halkan in lagu baraarugo wa yucaddu min muhimaati cilmi lcilalna in lagu tiriyo yacnii eh, ay waajib tahay qawaacidu qawaacid minhaa waxaa ka mid a aluulaa qaacidada hore ana qawaacida hada alcilmi cilmigan qawaaciddiisa wa usuulahu usuushiisa wa dawaabitahu alkuliyata walfarciyata dawaabidiisa kulligee farcigaba laa tu'qadu lagama qaato ilaa can ahlihi asaabiqiina alraasikiin dadkiisii hore aadka ugu raasikay maaha falaa tu'qadu lagama qaato can aqwaali lmuctasilati muctazilada aqwaashooda iyo wa miman alafa fi lusuul kuwaasoo usuulsha wax ka alifay leanna usuululfiqiga waxaa ku jira sow baab adilada markay ka hadlayaan ayaga waxaa ku jira baab marka xadiidka marka baabkaas oo xadiidka markay ka hadlayaan waxbay isku jacburiyaan meeshaas marka mabaaxifta ayagu wuxuu ka soo galaa xujiyat اlxadiid oo usuulka ka soo gala laakiin wixii cilale waxaan cilo lahayn marduud maqbuul shanigooda maaha marka maahan in lagu laga qaato ayaga oo marka eh, qawaacid yani cilal ku saabsan marka laga hadlaayo inaad jamculjawaamic la soo boodo sax ma noqonaysa baabkiisa maaha ama ama minhaajulwusuulki baydaawi aada keento ama iyo kutubta lamidka manaa kuwa waxaan ujeedaa manaa waa iska un mithaal fiqiga iyo usuulkaa ka qaaliba ayagu marka falaa tu'khadu can aqwaali اlmuctasilati wa ashbaahihim laga dadka la midkaa iyaga shaacirada iyo kale ayb oo dhinaca marka way kula mid yihiin oo khabarulwaaxidka iyo wax badan baa iyaga laftooda waxaa uga jira qabash fara badan miman alafa fi lusuuli wakanuu waxay ahaayeen laa yacrifu wakaanuu waxay ahaayeen ahaayeen laa yacrifuuna inaynan aqoo aynan garanaynin shay-an waxba can ilxadiidi iyo culuumihi aan ka garanaynin hadda fatxulbaari oo kale waxaad ku arkaya kitaabu tafsiirka inuu ahaayaan filaya meesha wuxuu soo qaaday istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan aayadda waxay yidhaahdeen rasuulka sal ll l slam xadiid waxaa laga wariyey haddaan ogahay toddobaatan ka badan haddii aan u istikfaar dalbo in layga yeelaayo waa u waa u dembi dhaaf dalbi lahay xadiidkaasay marka waa istishkaalsadeen oo waxay yidhaahdeen sabciinkan cadad waaye wax mafhuuma male mubaalaqa unbaa loo jeedaa rasuulka arrintaa ma fahmi weynin siday ku dhacday afar mase shan ayagoo ahy waxay isku raacayaan marka xadiidka inuu daciif yahay xadiidkiina bukhaariga ku jiraan baaqilaani juweyni ghazaali koox yacnii u badan fuqaha u badan ama usuuliyiin u badan baa waxay isku raaca xadiidkii cilaynayaan kan ugu roon marka wuxuu leeyahy khabarulwaaxid waaye waana layska dhaafa haddii idaa tadaraqa ixtimaal khata hadduu soo galay waa laga tegaa aad buu marka ibnu xajar marka meeshaas ugu naqdina waxay kutusee buu leeyahay inaynan ulahaynba yani warba u hayninba xadiidka bal ina bacdahum qaarkood kaana caduwan lahu xadiidkauba col la ahay iyo ahlihi dadkiisa biqowlihi biraddi akhbaari ilaaxaad oo axaadiista nebiga ee axaadka ku timaada in la radiyo ou dhahayo darteed zamaqshariga waa kii ka gegabiyey marka madaahibta iyo markuu sheegaayey muxuu yihi wain qultu min ahli اlxadiidi qaaluu taysun laysa yadri wayafhamu wain qultu min ahli اlxadiidi aan ahay haddaan dhaho qaaluu taysun laysa yadri wayafhamu waxay dhahayaanu yidhi waa orgi aan waxna fahmaynin waxna garo meeshaasay u joogeen asxaabu asxaabulxadiidka wamaca hada iyadoo sidaa tahay yatakalamuuna can qawaacid alxadiidi bay ka hadlayaan xadiidkii qawaaciddiisa wariwaayata iyo riwaayada bikalaamin bay uga hadlayeen mandiqiyin kalaam mandiqi nadariyin oo nadari a ah fi ladhaani laa nasiiba lahu fi lacyaan dihni unbaa lagu hayaa acyaantii marka wax nasiiba kuma laha dhexdiisa fakamaa na'kudu lqiraa'aati sida aan qiraa'aadka uga qaadanayna can ilquraa'i quraa'da waalfiqha fiqhigana can ahlihi aan uga qaadanayno wahaakadaa sidaa oo kale walaa nataqadamu calaa aqwaalihim aqwaashooda ka hormari mayno waman khaalafahum jumlatan dhammaantood qofkii khilaafana rudda waa la radinaa qowluhum qowlkooda wasaara wuxuu noqonayaa khaarijan can ilcilmi wa rasmihi ayuu noqonaya yani wasaara marka uu noqonayo khaarijan can ilcilmi wa rasmihi fakadalika yuqaalu sidaas baa la dhahayaa likulli man khaalafa qof walboo khilaafo daraa'iqa almuxadisiina asaabiqiina tamaaman qiraa'aadka qofkii khilaafo quraada waxay ku ijmaaceen fuqahadu waxay ku ijmaaceen ninkii xukunka ku khilaafo sida loo leeyahay khaarijan can ilcilmi wa rasmihi waaye sidaasoo kale ayaa muxadisiinta qofka ku khilaafa xadiidka iyo cilalkuna khaarijan can ilcilmi wa rasmihi baa loo dhahaya qaala alimaamu muslim imaamu muslim wuxuu yidhi iclam raximaka allahu ogow ana sanaacata alxadiidi xadiidka sanaacadiisa wa macrifata asbaabihi asbaabtiisa oo la garto min asaxiixi waasaqiimi inamaa hiya liahli اlxadiidi khaasatan ahlu xadiidkay gaar u tahay liannahum اlxufaadu waaye liriwaayaati الnaasi dadka riwaayaadkooda ku xifdiya alcaarifiina bihaa garanayaan duuna gayrihim gayrkood ma la su-aalayo mana la weydiinayo wa qaala qawaamu الsunة abulqasim الtaymi waa qawaamu الsunة waxa uu yidhi fakamaa yarjicu fakamaa fakamaa yarjicu fi macrifati madahib اlfuqahaa aladiina saaruu qudwatan fi hadihi اlummati ilaa ahli اlfiqhi sida ay ugu noqonayaan madaa fuqahada madaahibtooda marka la ogaanayo kuwa yacni ku noqday qudwada ku noqday fi hada fi hadihi اlumma ummaddan dhexdeeda ilaa ahli اlfiqhi sida ay ay ugu yani ay ugu noqonayeen ama looguba noqonayo fakamaa yurjacu fi macrifati madahib اlfuqahaaءi aladiina saaruu qudwatan fi hadihi اlummati ilaa ahli اlfiqhi sida loogu noqonayo madaahib اlfuqahaa ee aad u caan baxay qudwana ummaddan dhexdeeda ku noqday marka madaahibtooda laga sheekeynayo sida ahlu fiqiga loogu noqdo <coughs> wayurjacu fii macrifati luqatina ilaa ahli lugati loogu laabto wayurjacu fii macrifati naxwi ilaa ahli naxwi fakadalika yajibu an yurjaca in loo laabto fii macrifati ma kana calayhi rasuulullahi sala l slama wixii nebiga uu ku taagnaa wa asxaabuhu ay ku taagnaayeen sidaasoo kale waxaa waajiba in loogu laabto ilaa ahli naqli wالriwaayati dadka ahlu naqliga ee riwaayada liannahum cunuu bi hada shani shanigan baa ayay isku kallifeen washtaqaluu waxay ku shuqloomeen bixifdihi xifdigiisa wاtafaxusi canhu in la baaro wa naqlihi iyo soo guurintiisa walowlaahum haddaynan iyaga ahayn lan darasa cilmu الnabiyi sal l l slam nebiga cilmigiisa laga dhaxlay waaba baabi'i lahaa walam yaqif axadun xadna ma dul istaageen calaa sunnatihi wa dariiqatihi sunnada nebiga iyo dariiqadiisa ayb wa qaala ibnu lqayim ibnu lqayim waxau yihi dariiqu lusuuliyiina usuuliyiinta dariiqooda wa akharu lfuqahaa'i yani ariiqu lusuuliyiina wa akhari lfuqahaa'i usuuliyiinta iyo fuqahada badankooda dariiqooda anahum laa yaltafituuna ilaa cilatin lilxadiidi ma milicsanayaan cillo xadiidka u milicsan maayaan idaa salimat hadday nabad gashay ariiqun ariiq min aduruqi minhaa ariiq duruqda ka mida ah. faidaa wasalahu hiqatun nin hiqa ah hadduu wasliyo ow rafacahu ama ou rafciyo laa yubaaluuna u aaba yeeli maayaan bikhilaafi man khaalafahu qofkii khilaaf khilaafkiisa walow kasuruu haba bateen oo markaa maxay leeyihin aziyaadatu min athiqati maqbuulat ninkaan cilmi dheeraada kana ahay wasawaabu fi dalika sida sawaabka arrinkaana maca a'imati hada shani buu jiraa a'imada shanigan macooda alcaalimiina bihi yaqaanaan wa bicilalihi xadiidka iyo cilalkiisaba yaqaanaan wa huwa annadaru waltamahuru fi lcilal waa fiirfiirin in aada maahir loogu noqdo cilalka wannadaru fi lwaaqifiina waalraaficiin kuwa wax waqfinaya iyo kuwa wax rafcinaya in la fiiriyo waalmursiliina waalwaasiliin kuwa irsaalka ku warinaya ee kuwa wasliga sameynaya ayuhum aktaru yaa badan wa awhaqu yaa hiqannimo badan wa akhasu bishaykhi yaa sheekha khaas la ah oo aad u laasimay wa acrafu bixadiidihi xadiidkiisa yaa ku aqoon badan ilaa gayri dalika min alumuuri umuuraha alatii yajzimuuna macaha ay kula jasminayaan maceeda bilcilati cilada almu'ahirati fii mowdicin ee meel saamaynayso yani waxaani waa qaraa-in soo maaha wa awhaqu wa akhasu bishaykhi wa acrafu bixadiidihi wa akharu kulli waa qaraa-in wax lagu rajaxo wa biintifaa'ihaa iyada weytadeedana fii mowdicin aakhara laga waayo yani ciladii mu ahayd meel in laga helo in laga waayo meel kale laa yartaduuna ariiqa haaulaa'i walaa ariiqa haaulaa'i yacnii ku raalli noqon maayaan marka kuwan dariiqooda iyo kuwan ariiqooda midna qaraa-inta unbay la soconayaan mar waxaa dhici karta in wasligu raajix noqdo mar mursalkii raajix noqdo wahaa kada hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina